رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب تعين الماء لإزالة النجاسة wuxuu baabu yahay tacayuni ilmaa biyaha caynoobidooda liisaalati najaasati nijaasada suulinteeda ay u caynoobeen caynoobidda waxaa laga wadaa khaas noqoshada ay iyagu keligii keligood khaas ku yihiin nijaasada zuulinteeda oo wax kale oo nijaasada nijaasada lagu zuulin karo uusan jirin wax kaloo loo isticmaali karo ma jire iyaga unbaa khaas u ah in nijaasada lagu daahiriyo taasuu baabu yahy baabkii kan ka horreeyey axaadiistii ku soo aroortay ee ahayd ee tilmaamaysay dhiigga caadada dhaqiddiis samarada laga dhaqayo waxyaabaha laga faa'iidaysanaya waxaa ka mid ah in uu dhiigga caadadu nijaaso yahay waana laysku waafaqsan yahay nijaaso nimadkiisa isaga iyo dhiigga muxuu ahaay dhiigga dhalmada kadalika waxaa kaloo laisla ogol yahay nijaasanimadkooda dhiigga ka soo baxa xubnaha saxarada ama kaadidu ka timaado wixii intaa ka soo hadhay oo dhiigga jidhka kale ka yimaada ibni aadamka waa la isku khilaafsan yahay najaasadiisa iyo daahirnimadiisa laakiin inta hore waa la ogolyahay baabu tacayuni lmaai liisaalati اnajaasa tacayunka waa kaan sheegnayo inay keligood xadidmaan waayo keligood inay khaas ku noqdaan nijaasada zuulinteeda macnaheedu waxa weeye waxyaabo kale ma jiri karaan oo nijaasada lagu zuulin karo ama lagu daahirin karo miye bise biyaha unbaa khaas ku ah can cabdillaahi bni camrin radi allahu canhu ana abaa aclabata abu aclabata alkhushani qaala wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay oo noo futiyood oo nooga jawaab fii aaniyati almajuusi majuusta weelasheeda kuwa dabka caabuda weelashooda ida durirna haddii lo naloo dhibaato geliyo ilayhaa xaggeeda weelashaa xaggooda haddii naloo dhibaato geliyo oon ka maarmi weyne waay oon ku qasbanaano bimacnaa wax kale aan weyne waay qaala nebigu wuxuu uhi sal lla alay waslam ida durirtum axad idaa goortii udurirtum laydiin dhibaato geliyo oo laydinku qasbo oo bimacnaa waxa weeye aad ka maarmi weydaan ilayhaa xaggeeda faqsiluuhaa dhaqa bilmaa'i biyo ku dhaqa wadbakhuu ku kariya marka fiihaa dhexdeeda raashinka ku karsada intaad iska dhaqdaan haddaad ka maarmi weydaan oo wax kala weydaan iska dhaqa oo biyo ku dhaqa kadibna ku karsada bimacnaa marka waxaa waa weelasha raashiinka lagu kadsado way markaa macnaha rawaaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey xadiidkaasi sanadkiisu waa saxiix xadiidka cabdillaahi ibni camr ibni caas oo qisada abu haclaba su-aashiisa ku saabsan waa xadiid saxiixa wey qaabka uu sheekhu u deliishanaya ama baabkan u keenay waxa weeye nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh weelasha haddaad ka maarmi weydaan majuusta iska dhaqa buu yidhi maxaa lagu dhaqayaa wuxuu yidhi bilmaa maadaama la magacaabay biyo oon wax kale la sheegin oo biyaha waxaan u jeedaa weelashaa lagu daahirin karo biyo uun la sheegay waxay ku tusaysaa nijaaso waxaa lagu daahiriyaa uun biyo wax kaloo booska biyaha istaagi karana ma jiro ama geli kara oo nijaasada daahirin kara qaabkaasuu xadiidka u deliishanaya wacan abi aclabata alkhushani abu aclabata alkhushani saxaabigii jaliilkaa weye muxuu ahaayey muxuu ahaay inta badan xadiidkan caanka ku ah annahu isagu qaala wuxu uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innaa anagu biardi ahli اlkitaab ahlulkitaab dhulkood baanu joognaa oon ku sugannahay wa ahlulkitaabka waa yahuud nasaarada laakiin jasiiradda waxaa u badnaa waxaan dhihi lahaa madiina waxaa deganaa yahuudda nasaaraduna yaman iyo dhankanay soo jireen iyo dhanka shaam ayb innaa annagu biardi ahli lkitaab ahlu kitaabka dhulkoodaannu ku sugannahoo waan la degannahay waay afa nabuu afa natbakhu miyaannu karinaynaa oo ma karsanaynaa wax ma ku karsanaynaa fii quduurihim dheryahooda yacni digsiyada iyo dheryaha ay wax ku karsadaan annaguna ma ku karsan karnaa wa nashrabu ma fii aaniyatihim weelashoodana wax ma ku cabbi karna fa qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi in lam tajiduu haddaydaan helin hayrahaa waxaan iyada ahayn iyadaas mooye haddayd wax kale aydaan helin farxaduuhaa dhaqa bilmaa'i biyo ku dhaqa yacni farxaduuhaa bilmaa biyo ku dhaqa kadibna dee ku caba weeye ama ku karsada rawahu waxaa wariyey atirmidiy baa wariyey wa qaala wuxuu ihi xadiiun way xasanun oo saxiixun saxiix xadiidkaasi waa saa uu sheegayoo waa xadiid saxiixa asalkiisuna wuxuu ku yaallaa saxiixaynka oo bukhaariiyo muslim ayaa soo saaray xadiidkan sidii kii hore oo kale wuxuu u deliishanayaa nebigu sal lla alay wasalam wuxuu yidhi farxaduuha bilmaa dhaqa oo maxaan ku dhaqnaa daahiriya maxaan ku daahirinaa biyo meeshaa wuxuu deliishanayaa haddii wax kale oo nijaasada lagu daahiriya uu jiro oon biyo ahayn waa la sheegi lahaa sheegiddaa biyaha la sheegaybaa waxay ku tusaysaa inay tacayuneen oo iyaga keligood un wax daahirin karaan saasuu u deliishanaya laakiin istidlaalkaasi sax ma ah cala asawaab lanna sida uu leeyahay alimaamu shawkani iyo kayrkiiba ee weelashan biyo ku daahiriya oo biyo ku dhaqa kama laasimayso inay keligood uun nijaaso kasta daahirin karaan inay keligood uun la isticmaali karo wax kalena uusan booskooda geli karin lagama fahmayo ee waxaa laga fahmay uun biyuhu inay nooc ka mid yihiin waxyaabaha wax daahiriya inay ka mid yihiin intaa waa laga fahmay waxyaalaha wax daahiriya oo nijaasada lagu zuuliyo inay ka mid yihiin waa laga fahmay laakiin inay keligood yihiin lagama qaadanayo inay keligood yihiin lagama qaadanayo yacni dilaalada xadiidku qaabkaa uma socoto mana faa'iidaynayso sheegidda keligeedna macnaha lagama qaadanayo macnaha lagama qaadanayo macnaha ayib saas daraaddeed waxaa looga baahan yahay daliilu tacayun xadiidku daliiluma aha inay biyuhu tacayuneen fii isaalati najaasa sax wuxuu ku tusi inay biyuhu nijaasada suulin karaan laakiin inay keligood ku yihiin baabkaa isaga oon cid kale la wadaagi karin xadiisku daliilumaaha kumana tusay lianna mujaradu dikri laysa daliilan cala tacayun sheegid un la sheegay oo xaalad mucayana la yidhi nijaasad ha lagu daahiriyo daliilu ma aha inay keligood u noqon karaan oon wax kale meesha la wadaagi karin halkaa waye ishkaalku halkaasuu ku jira masaladuna waa masle khilaafiya sidan uu sheekhu u baabeeyey oo biyaha uun inay nijaasada lagu daahirin karaa wax kalena ayna daahirin karaynin waa madhabka jumhuurta waay waa madhabka culimmadu u badan tahay abu xaniifa iyo abu yuusuf baa khilaafsan oo waxay iyagu leeyihin waxaa lagu daahirin karaa nijaasooyinka oo lagu zuulin karaa kullu maa'icin daahir shay kasta oo muxuu ahaayey qoyan ama saa'iloo dareeraya oo haddana daahir ah nijaasada caynteedii inuu zuuliyo umbaa muhima ah. haddii uu zuuliyo tirtiro oo urkeedii iyo dhadhankeedii iyo midabkeediiba zuuliyo waa daahir buu yidhi sidaana waxaa dooranaya sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah madhabka abu xaniifa iyo abu yuusuf ayuu ijaaz buu leeyahay meel kalena wuxuu ku leeyahay waana sidaan isleeyahay way xoog badan tahaye meeshii biyo ku soo arooreen biyowun ha loo isticmaalo meeshii aan zuulin aan aan daahirinteeda iyo nijaasadeeda in la zuuliyo wax ku soo arooray uusan jirinna biyaha asalehe iyagoon ha loo isticmaalo meelihii kale ay ku soo aroorto axaadiista iyo nusuusta ay ku timid waxaan biyo ahayn in nijaasadooda lagu zuulin karo oo lagu daahirin karana meeshaas wixii ku soo aruuray baa loo qabsanaya oo loo isticmaalaya laazimna maaha in biyo loo biyo markaasi loo isticmaalo waxaa ka mid noqon karaya oo taas ka mid noqon karaya maalan muxuu ahaayey sida xadiista inoo soo socota ka hadlaysa kabaha kabaha oo kale markay nijaasoomaan markay nijaasoobaan yani waxa way carrada uun ka dambaysay sii maraysaa daahirin doonto carrada ku xoqa carradaa daahirin doontaa inoo imaan doonto ayib haddaad tidhaahda meeshii xadiiska ay ku soo aroortay kabaha nijaasadu gaadhay carradaa dambaad daahirinaysay ama iyada ku xoqa ama kula socda aad tidhaahdo maya biyaa loo baahan yahay haddee xadiis khaasaa kusoo arooray meeshaasoo kale kadaalika haweenta ee socoto ee xijaabkeedu dhulka jiidayo nijaasooyinka darafka marada hoose ay marayso nebigu wuxuu yidhi waxaa daahirinaya dhulka ka dambeeya carrada ka dambaysaee daahirka nafsu shay waxaan leenahay carradaasaa daahirinaysa waa mudahir wixii sidaasoo kale marka meel khaasa ku soo arooray waa loo daynayaa shaygaasaa mudahir u noqonaya nijaasadiisana zuulinaya wixii uusan nas khaasa ku soo aroorin waxaan leenahay biyaha asalah ah, wixii aan nas ku soo aroorin biyaha asalaan leenahay sidaasaa uu meel kaleeto sheekh ibnu cuaymiin caleh raxmatullah rajaxaya macnahaasaana fiican haddii la yidhahdo ra'yiga abu xaniifa iyo ninka la yidhahdo abu yuusuf oo nijaasada caynteeda in la zuuliyo umbaa shardiga waxa lagu zuulinayo wax kastuu noqon karaa hadda waxaa jira eh, maadooyin kaba xoog badanba biyaha oo kaga xoog badan zuulinta nijaasada iyo baabi'inteeda saas way macnaha adiga tacayunkaasi inay biyuhu khaas ku yihiin nijaasada zuulinteeda oon wax kale loo isticmaali karin tadiidkaasi dliil male tadiidkaasi daliil male wuxuu sheerku marka waraxdu wuxuu inoo fasirayaa farxaduuha bilma waraxdu alguslu waay waa dhaqitaanka farxaduuha bilma biyo ku dhaqa waay macnaha xadiistani waxaa kalooy faa'iidaynaysaa markii laga tago biyaha gaalada weelashoodu inay nijaaso yihiin sidaan way faa'idaynaysaa waase mas'ale inoogu imaan doonta markaynu gaadhno abwaabu aaniyati alkufri ama kufaar aaniyatu alkufaar gaalada weelashooda baab gooniyaa u imaan doonoo kaga hadli doonaa meeshaasaan ku sheegi doonnaa maxaa raajixa maxaa xoog badan laakiin axaadiistan daahirkeeda waxaa ka muuqata inay weelashoodu nijaaso yihiin waase u tegi doonnaa masalada iyadoo baab gooniya loo sameeyey halkaasaan kaga hadli doonaa baabu tahiiri alardi alnajisati bilmukaahara wuxuu baab u yahay tathiiru alardi dhulkii daahirintiisa annajisati ee nijaasowday ama nijaasada ahayd bilmukaaharati biyahoo lagu badiyo lagu daahiriyo dhulkii nijaasoobay oo lagu daahiriyo in biyaha lagu badiyo biyo badan uun korka lagaga shubo taasuu baab wey ayb bimacnaa haddii dhulka qayb ka mida nijaaso gaadho ama kaadi baa gaadhay ama nijaaso kalaa gaadhay ama dhiig baa gaadhay see loo daahirinaya wa wuxuu leeyahay waxaa lagu daahirinayaa bilmukaahara biyaha lagu badinaya biyaha lagu shubi lagu shubi markii lais yidhaahdo biyihii baa ka qaalib noqday nijaasadii sidaasay daahir yihiin umana baahna in la qodo oo carrada inta la qaado bannaanka loo saaro ama meeshii carrada qaar ka mida laga qaado ee waxay u baahan taha biyon korka in lagaga shubo taasuu baabu yahay can abi hurairata radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qaama waxaa istaagay acraabiyun nin ree baadiye ah oo dadka baadiyaha ah ka yimid ah fa baala markaasuu gaajay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisu ku gaajay fii aa'ifati lmasjid bay ahayd lafdi kale yaani masaajidka qayb ka mid a ah. ayuu intuu dhinac ula baxay iyuu meel ku gaajay ayib yani waa nin iska acraabiyo dee masaajidba ma yaqaanaba waxaadan ula yaabayn masaajid iyo duur ma kala yaqaano wuxuunu aqoon jirayn waxoogaa uun kaa'ida inta lala jeedsado uun meel in layskaga kaajo marka meeshan la wada joogo intuu dhinac u jeedsaday buu meel iskaga kaajay ilaan masaajid ma garanayo iyo axkaamtiisii ayb fabaala wuxuu kaajay filmasjidi buu ku kaajay faqaama waxaa istaagay ilayhi xaggiisa annaasu dadkii baa isu taagay liyaqacuu si ay ugu dhacaan bihi isaga yacni waxa weeyaan waa lagu qamaamay in gacan la gaadhsiiyo yacni eh, mxu ah, shaqo laga qabtaa la damcay ninkan masaajidka ukaaja masaajidka fadaraynaya masaajidkii baa nijaaseeyey waa lagu kacay oo dhinacyaha lagaga soo kacay waa lagu qayliyey fa qaala markaasaa wuxuu yidhi annabiyu nebigu sal sala allahu alayhi waaalihi wasalam dacuuhu daaya buui ka taga trukuuhu ka tagoo daaya wa ariiquu shuba calaa bawlihi kaadidiisa korkeedana waxaad ku shubtaan sajlan wadaan oo min maa in ah aw amase danuuban wadaan oo min maa'in biyo ah sajligu annagii soo marnay waa wadaanta weyn markay biyuhu ka buuxaan haddayna biyuhu ka buuxunay madhan tahay sajli lama yidhaah waxaa la mida danuubka danuubka waxaa la yidhahdaa iyadana wadaanta weyn markay biyuhu ka buuxaan hadday iyaduna madhan tahay danuub lama yidhaah marka labada kelima waa isku awduna waa shaki raawigaa wuxuu shakiyey lafdigii ma wuxuu ahaa sajli buu ahaa mise danuub buu ahaa macnuhuna waa isku mid ayb waxaad keenta waariiquu shuba buu yidhi calaa bawlihi kaadihiisa korkeeda sajlan ku shuba wadaan oo min maa'in aw amase danuuban oo min maa'ina waa isku macnaya fa innamaa bucidtum marka qaylada ka daaya waayo ninkan iyo qamaamaha ha fa innamaa bucidtum waa laydin saaray waxaa uun waa uun laydin saaray muyasiriina xaalaad kuwa dadka u fududaynaya diinka walam tubcauu laydinma dirin oo laydinma saarin mucasiriina xaalaad kuwa adkaynayo dadka diinta ku adkaynaya yani fainamaa bucitum waxa waaye bicadu maadaama ay xilkii mas-uuliyaddii dacwadu saaran tahay dadkaa loo saaray ilan xilkani waa xil ummadda saaran waay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waay ihraajkaasi bimacna albacfi waay saas way maanaa waa laydin diray waay waa laydin saaray idinkoo dadka diinta u fududaynaya laydinma sadirin inaad dadka diinta ku adkaysaan marka ninkan jaahilka ah ehe reebaadiyehen waxaanba garanayninba masaajidkiibuu ku kaajo khalad buu galay ha la tumo oo ha lagu qayliyo oo kaadida ha lagu kala goyo anuu kaadiya saas ma aha ah, maqaasida shareecada maaha maqaasida shareecadu waxay keenaysaa yacni waxa weeyaan alrifqu biljaahil ruuxa jaahilka in loo dhimriyo wuxuu galay intuu dooni ha le ekaado laakiin marba hadduu jaahil yahay in la baro oo loo kaadiyo oo loo dhimriyo oo loo tartiibiy ubaahay saasuu nabigu salawatu rabbi waslamu aleyh ka wada ro waxaa wariyey aljamaacatu jamaacadii baa wariyey ilaa musliman muslim mooye muslim mooye intii kalaa soo saaray ayib xadiidkaasi wuxuu faa'iideeyey marka dhulkii nijaasoobay ee masaajidka ka mid ahaa inuu nebigu ku daahiriyey biyo uun korka kaga shuba wadaan biyo a ah korka kaga shuba bas ma dhihi nebigu sal lla lay waslam dhulka qoda oo carrada qaada oo wixii kaadidu gaadhay bannaanka ku soo daadiya waxaasoo dhan lama dheh biyaha uun kor kaga shubo bas mukaaharadaasaa marka lagu yaa lagu daahiriyey xadiidku wuxuu faa'iidaynayaa kaadida ibni aadamku inay nijaaso tahay waana ijmaac waa laysla ogolyay khilaafku ma jiro inay nijaaso tahay kaadida ibni aadamku saas way macanaa وعn أنس بن mالك رضي الله عنه qاaل wuxuu yidhi baynamaa wkti naحnu anagu fi lmasjidi masaajidka aan ku sugannahay maca rasuulilahi sal alay wasalam rasuulka la jirankiisa id markaaba jaaa waxaa yimid acraabiyun nin reebaadiye ah sikadaa waxaa usoo galay nin reebaadiye ah faqaama markaasuu istaagay yabuulu xaaluu kaajaya fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa isagoo ku kaajay yani waxa weyaan wuu istaagay isagoo masaajidku dhex kaajay fa qaala asxaabu rasuulilahi sal lay slam rasuulka saxaabadiisu waxay yidhahdeen mah mah wardaa wardaa bay dheheen warkadaa warkadaa warkadaa baa lagu yidhi mahmahdu waa kalimatu zajrin kelimo canaana weeyo bimacna kfuf waay ukfuf warskadaa warkadaa way manaa warjooji ayib mah mah waa ta'kiid qaala wuxuu yidhi faqaala rasul anas wuxuu yidhi faqaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi yani iyagoo kusoo yaacay iyo waxay isugu dareen ayagoo afka ka canaantay faqaala wuxuu yidhi rasuulu sal lay slam laa turimuuhu ha ku goynina laa tuzrimuuhu kaadida ha ku goynina ha ku kala jarina kaadida ayb leanna ruuxa isagoo kaajayo haddii lagu qayliyo oo dhinacyaha lagaga soo qamaamo kaadidii waa ku kala go'aysaa sooma marka oo dhanka ku kala jarina u kaadiya dacuuhu daaya buu nabig sal lay slm dacuuhu daaya oo ka taga fatarakuuhu markaasay ka tageen waa daayeen xataa baala ilaa uu kaajay oo kaayadiisii dhammaystay markii dadkii laga qabtay maba kaayadiisii uu iska dhammaystirtay ah, intii ku laabnaydna haayar buu dhammaystirtay xataa baala ilaa uu kaajay uma kadibna ina rasuulalahi sal lay slam rasuula leh ayaa dacaahu u yeedhay kaayadiisa markuu dhammaystay buu yidhi war balkaalay uma qaala markaasuu nebigu yidhi sal lla lay waslam inna haadihi almasaajida masaajidani laa tasluxu ma habboona lishayin shay kuma habboona oo min haada albawli kaadidan ka mid a ah. waalqadari iyo qashinka qashin waa nijaasada wixii qashin iyo nijaase iyo kaadi masaajidani kuma habboona looguma talagelin saalixna uma aha saas way macnaha inna haadihi almasaajidi laa tasluxu kuma habboona lishayin oo min hada albawli kaa'idan ka mida wala alqadari iyo qashinka iyo nijaasooyinka ka mida looguma talagelin munaasibna kuma aha innamaa hiya masaajidu lidikri illaahi bay u sugnaatay caza wajalla ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa wasalaati iyo salaaday u sugnaatay wa qiraa'ati alqur'aani iyo qur'aanka akhrintiisa saasaa loogu talagalay ilahay in lagu xuso lagu tukado qur lagu akhristo laakiin in musqul laga dhigto maaha ah, looguma talagelin in musqul laga dhigto oo lagu xaaja guto ayb aw amase kamaa sidii uu qaala yidhi rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam ama siduu rasuulku yidhi kelimadaa waxay isticmaali jireen saxaabadu ridwan ullahi calayhim iyo raggii ka dambeeyeyba aw kamaa qaala rasuulu ullah markaad ka shakisan tahay lafdigii nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh yacni waxa weye macnihii waad hubtaa laakiin shaki wuxuu kaaga jiraa lafdigani ma lafdigii nebigu yidhiba mise ma ahe ee waxbaad ka dhintay waxbaad ku siyaadisay macnihii laakiin waad hubtaa waa meesha la yidhahdo alriwaaya bilmacnaa alriwaaya bilmacnaa markaasoo kale si ay waxoogaa ixtiyaad iyo ixtiraaz usam isu ilaaliyaan baa waxay dhihi jireen aw kamaa qaala rasuulu llahi sal lla slam saas way macanaa ayb qaala wuxuu yidhi faamara wuxuu amray rajula nin buu amray nebigu sal lay slam oo min alqawmi ragga ka mid a ah. fa jaaa wuxuu la yimid wuxuu ninkaa amray inuu keeno biyo fa jaaa ninkii wuxuu la yimid bidalwin wadaan oo min maa'in biyo ah fashannahu markaasuu ku shubay calayhi kaadida korkeedu ku shubay shannahu bimacnaa sabbahu waa muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray bukhaari wuxuu soo saaray iyo hayrkiiba ninkaasi markuu nebigu sal lay waslam intuu u yeedhay dadka ka qabtay oo u yeedhay oo wax u sheegay oo tartiib wax ugu sheegay ayuu wuxuu yidhi muxuu ahaay acraabigii allahuma arxamnii wamuxammadan walaa tarxam macna axada ilaahw noo naxariiso anigii maxamedba cid kale na ha u naxariisani ah, labadanadaa uun ilahay u naxariiso maxaa yeelay anuguna ninkii khaladka galay baan ahay dee maxamedna ninkaas sidaa wanaagsan wax baray waay amaa kuwan igu qayliyey ilaahw iyaga jannada hageen ilaahw naxariisan macnahaas weli waa hadal acraabnima ka muuqata waay soo ma markaasuu nebigu sal alla lay u saxay oo wuxuu yidhi yacni eh, laqad taxajarta waasican wa fii riwaaya laqad xajarta waasican ah, waxaad cidhiidhiyatay ama waxaad cidhiidhiday naxariistii ilaahay oo waasic ah naxariistii rabbi oo tabaaraka wa waasic baad ani iyo adiga uu nagu soo koobtay marka waad cidhiidhiyey buu nebigu ku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh taana waa u laakiin laysa ma ahaanin buu yidhi muttafaqun calayhi laakiin laysa lilbukhaariyi bukhaari uma ahaanin fiihi dhexdiisa bukhaari ma ahaanin ina haadihi almasaajida ilaa tamaami alamri laga gaadho ilaa dhammaystirka amarka bitansiihihaa masaajidda daahirinteeda iyo nadiifinteeda lays amrayo adiga waxau ula jeedaa hadalkaas bukhaari isaga ma soo saarin ina hadihi almasaajida laa tasluxu lishayin min hada albawli wala alqadr ilaa laga gaadho mxuu ahaayey muxuu ahaayey amarka uu nebigu amray masaajidan daahirinteeda iyo nadiifinteeda qaybtaa dambe bukhaari ma warinin ah, yaa wariyey axmed iyo muslim iyo qolyahaa kalaa wariyey ama ziyaadadan male bukhaari ma laha isagu ma soo saarin way macnaha wa qawluhu odhaahdiisa buu sheekhu ina yidhi uu ina yidhi uu yidhi rasuulku wa qawluhu rasuulka odhaahdiisu uu yidhi laa tusrimuuhu ay macnaha waxaa laga wadaa laa taqtacuu ha goynina calayhi korkiisa bawlahu kaadidiisa ha ku goynina macnahaasaa laga wadaa yani waa tafsiiru lhariib waay kelimadaas ayuu inoo fasiray sheekhu wa fiihi waxaa ku sugan buu yidhi hadalka sheekhi baa iska leh sheekha mu'alifka baa iska leh abulbarakaat wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka daliilun daliil baa ku sugan calaa anna najaasata nijaasadu cala alardi dhulka korkaysa ahaatay idaa goortii istuhlikat la halaagsado bilmaa'i biyo lagu halaagsadoo biyo laga badiyo faalardu dhulkii iyo walmaa'u biyihii lagu shubayba daahiraani labaduba waa daahir saasuu ku tusi walaa yakuunu mana ahaanayo wa anlaa yakuunu buu ii qoray laakiin walaa yakuunu baan inu yahay saas soo maha ah, walaa yakuunu ma ahaanayo daalika arrinkaas biyaha ha lagu shubo ha laga badiyo daalika arrinkaasi ma aha amran amrid bitakhiiri najaasati nijaasadii oo lagu badinayo nijaasada badinteeda la is-amray filmasjidi masaajidka lagu badiyo yacnii qolyaha arrinta ka hor jeedaa waxay leeyihiin oo dhahaya carrada waa in la qaado baa waxay leeyihiin haddii meesha biyihii un korka lagaga shubo taa macnaheedu waxa weeye masaajidkood nijaasadii lagu sii badiyey uun soo ma qoladaas uu jawaab marka wuxuu leeyahay biyihii iyo nijaasadiiba way isla daahir noqdeene macnaheedu ma aha nijaasadiioo masaajidka lagu sii badiyey ma aha hadalkaasu saasuu ka wadaa macna walaa yakuunu ma ahaanaya daalika arrinkaasi biyaha korka lagaga shubay dhulka nijaasoobay daalika arrinkaasi amran amrid ma ah lays amray bitakfiiri najaasati nijaasadiioo la badiyo filmasjid masaajidka lagu badiyo leanna waxaas waa waxaan suuroobi karinba sooma caaqil kama suurowdo nijaasada ha la badiyo laakiin nijaasada ha la daahiriyo waay sooma daahiriintiiba marka sida noqotay qoladaasuu marka u jawaabaya ayib xadiidani waxay faa'idaynaysaa saan horayba u tilmaannay nijaas bini aadamka kaadidiisu inay nijaaso tahay waana maxallu ijmaac waa la isla ogol yahay khilaafna kuma jiro axaadiis badanoo kalena waa ku tusaysa waxaa kaloo xadiista laga faa'idaysanayaa baabka xadiisku sheekhu uu guntay tarjamada uu guntay macnaha ay faa'iidaynaysana waa laga faa'iidaysano dhulku markuu nijaasoobo in biyo uun korka lagaga shubayo waa hadduu carrayah ama ha adkaado ama dhul jilicsan ha noqdo ama dhul dabacsan ha noqdo ama dhul adag ha noqdo biyaha unbaa korka lagaga shubayaa biyahaasi markuu dhulku liqo ama intayba dareeraan ay dhankaa sii aadaan biyihiina waa daahir meeshay gaadhaanba waa sii daahir nijaasadii meesha taalle lagu daahirinayana daahir bay noqonaysaa saas way maanaa oo hadday biyihii maalan meesha ka bataan ilan kaadidu waa wax yaroo meel yar bay ku eg tahay soo ma markii wadaan korka lagaga shubo wadaantiima meeshiinbay ku ekaanaysaa soo biyihii xaggii xagga ma aadahayaan qolaa waxay yidhahdeen dee waxaabaad ka shaqayseenba nijaasadiin baad sii badiseen ah, maxaa yeeley hal meeloo yar bay ahayde wixii unbaabaad baahiseenba war may ahe biyahan fiday ee dhankaa kala aaday iyagiina waa daahir nijaasadiina ayagaa baabi'iyoo ka qaalib noqda wabilmunaasaba xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista ay deliishadaan culimmada qabta masaladan soo marnay oo ah biyaha yarka ah hadday nijaaso gaadho inay baddasho mooyeen hee ma nijaasoomayaan li'anna wadaantu qullatayn way ka yartahay soo saas ma ayadoo qullatayn ka yar bay haddana nijaaso lagu dul shubay haddii la yidhaahdo biyahaasi nijaasadii way ku nijaasoobayaan biyihii iyo kaadidii iyo dhulkiiba inay isla nijaasoobaan bay noqon lahay soo saas ma shaaficiyada markii la yidhaha xadiiskan dhinacuun ka mara waxay kala qaadeen hadday biyuhu kor kaga arooraan nijaasada iyo hadday nijaasadu kor iyadu ka timaado biyaha ku aroorto bay kala qaadeen waana tafriiq aan daliil lahayn wa saas man waa uun muxuu ahaayey fudha ka bax wa fudha ku carar weeye laakiin mas'aladu waxa weeyaan masaladii horeen soo marnay bay daliilu tahayoo biyaha wax bedelay unbaa nijaasayn kara ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen saas man iyagaa qaalib ayib xanafiyada ayaa waxay mareen dhulkay kala qaadeenoo waxay dhulka adag iyo dhulka jilicsan bay kala qaadeen oo waxay yidhaahdeen carrada in la qaado dhulka hadduu aday khaaso carrada in la qaado oo la naqliyo oo la qodo bay sharti ka dhigeen axaadiis daciifay deliishanayaan oon sugnayn masaladu marka sidaa xadiisku tilmaamay ayay macnaha raajix ku tahay ayb ida stuhlikat bilmaa istihlaagga waxaa la yidhaahdaa marka biyaha lagaga takhalluso wa dhul markii macnaha nijaasadii la baabi'iyo oo biyaha lagu baabi'iyo ayb dhulkaasi xadiisku ka hadlayo dhul caraa buu ahaa laakiin dhulalkan hadda maalan muxuu ahaayey shamiitada ah ama tayliskuba saaran yahay ee biyihiiba ayna hoos u gelaynin nijaasadii hadday gaadho maxaa lagu daahirinaya nafsu shay biyaha umbaa lagu badinaya biyaha lagu saydhi waa lagu badin waa lagu daadin kadibna waxa weeye marada umbaa lagaga tiri sooma wabilaahi tawfiiq biyihiina waa daahir nijaasadiina way la tageen nafsu shay waa saa umbaa lagu daahirin ee wax la yidhahda ma jiro meeshii kaadidu gaadhay hala jajabiyo oo dee khasaaro weyn baaba ka dhacaya markaa soo ma saas way maana biyaha umbaa lagu badin kadibna waa la tirtiri intaas wa ayib baabu maa jaaa wux yimid baabuu yahay fii asfali nacli xadiiskani xikam fara badan iyo fawaa'id badan baa ku jirto waxaa ka mid a fawaa'idiisa ee muxuu ahaayey mafsadada yarta iyo midda badan hadday isu kaa qabsadaan midda yar baad ku qasbanta ta weynna ta yar baad kaga hortegi haa irtikaabu akhafi dararayn wa dafcu acdami almafsadatayn biirtikaabi akhafihima qaacidadaasaa loo deliishadaa xadiidka limaada lianna ninkan acraabiga ah ee masaajidka ku kaajaya kaadidiisan uu wado waa munkar soo saas ma waana fasaad laakiin haddii laga qabto oo siday saxaabadu wadeen lagu qayliyo maxaa ka dhalanaya fasaadkaa fasaad ka weyn baa ka dhalanaya oo kaadidii oo ku kala gooda caafimaadkiisii dhib baa gaadhay waa mafsado kaadidii hal meel bay ku socoto jidhka way ka ilaashanayde ninkii marka laga nixiyo oo lagu qayliyo hadde kaadidii wuu isku tirtiri oo dharkii iyo jirhkii iyo meelo badan buu gaadhsiin soo ma masaajidka laftiisa hal meel bay kaadidu kaga socotee nin kaajayoo cararay ilaa xaggee buu kaadida gaadhsiinaya soo meelo fara badan sii gaadhi mayso marka waxa weeyaan maqaasida shareecaday ka mid tahayoo hadday isu kaa qabsadaan mafsado laba mafsado midda fudud baad ku qasbantahay saas way macanaa kaadidu ha socoto laakiin dhib ka weyn ha keeni dhibkani hadda waa socdaaye haddii aad sidan baan ku joojin tirahdana balaayo ka weyn baa ka dhalane isaga sidiisa ku daa dib baa laga xallin doonaa waxan sidaas way macanaha qawaacidda waa weyn oo qaacidada la yahad qaacidat almasaalix walmafaasid oo loo yaqaano umu lqawaacid oo qawaacidda shareecadoo dhan ay hoos timaadiyo axkaamteeda adiladeeda iyo xadiiskani ka mid yahay macana baabu maa jaaa wixii yimid baabu yaa fii asfali nacli kabta hoosteeda wixii ku soo arooray kabtaasoo tusiibuhu ay asiibayso annajaasatu nijaasadu ay asiibayso kabtii nijaasadu gaadhay hoosteeda sidii loo daahirin lahaa ayuu baabu yahay can abi hurayrata radi allahu canhu anna rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu idhi idaa goortii wadii'a uu istaago axadukum midkiin <clears throat> binaclihi kabtiisa hadduu kula istaago alaadaa nijaasada fa ina aturaaba carradii ayaa lahu isaga tahuurun mid daahirinaysa u ah mid daahirinaysaoo lagu daahirinayo carada u ah oo ku filan wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa idaa goortii waطi'a uu istaago aldaa yacni nijaasada bikhufayhi labadiisa khuf hadduu iskula taago khufaynku waa yacni waxa weeyaan sokskii haragga ahaa kaba ahaanna waa loogu socon jiray kabaha yacni e, hoostoodana waa laga qaadan jira oo inta la geliya sida sooska oo kale ayay markaasi kabaha la xidhan jira labada siba waa loo isticmaali jira idaa waطi'a hadduu istaago aladaa bikhufayhi uu kula istaago fatahuuruhumaa ama fatahuuruhumaa daahirintoodu adturaabu carra wey ama fatahuuruhumaa daahiriyahoodu daahirinayaaye ee lagu daahirinayaaye adturaabu carra wey rawa waxaa wariyay abu daawuud baa wariyey <clears throat> kadalika ibn xibbaan iyo xaakim baa wariyey qayrkoodba waxaa saxiixiyey yani waxa ibnu xibbaan xaakim dahabi baa ku waafaqay shaekhulislam ibnu taymiyana waa taxsiiniyey sheekh albanina waa saxiixiyey eh, cala aljamiic araxma xadiikani marka waa xadii sugan waay xadiikani waa xadii sugan oo a'immadaasoo dhan baa saxiixinaysa cillana ma leh <coughs> saxiix lighayrihi ama saxiix lidaatihi mid la yidhaahdaba wuxuu faa'idaynayaa haddii ay nijaasadu gaadho kabtaada ama khufkaaga haragga aheed ku socoto oo ay hoos ka gaadho socodkaad ku socotay ay gaadho saxarada ama kaadida ama nijaasada noocyadeeda kale waxaa ku filan inaad carrada mariso ama intaad kula socoto socodka sii wadato inay carradu marto oo ay baabi'iso socodkaad ku socotay ama ma ahe aduguba intaad ula qasado inaad carrada ku tirtirto ood ku xoqdo ilaa nijaasada aharkeedii raadkeedu zuuloo baabo oo urkeedii iyo midabkeedii iyo ay tirtirmaan sidaasaa lagu daahiriyaa uma baahnid marka in aad biyo ku dhaqdo waad ku tukan isticmaali masaajidkaad la geli wabilahi tawfiiq waa ku kaa taasaa laga qaadanaya macnaha marmarintaasuu ku daahir noqonayaa sidaana waxaa qaba inaan biyo daruuri aynahan biyuhu ayna qasab ahayn oo caradaasi inay daahirinayso waxaa qaba alimaamu awsaaci abu xaniifa daahiriyada isxaaq iyo axmed fii riwaaya iyo ixda riwaayatayn can ishaafici calayhim alraxmatu jamiican culimmadaasaa qabta in aan kabaha loo baahnayn in biyo la mariyo ee caradaasi ay daahirinayso macnaha alimaamu shaafici iyo moxamed ibnu xasan iyo keyrkood baa diidayo waxay leeyihiin maya in lagu dhaqa biyo mooye ma soconayso laakiin axaadiistana xujo ku ah walaa qawla liaxadin maca qawli rasuuli llahi sal ly slm mar hadduu nebi maxamed yidhaahdo cid hadal ku male meesha bilahi tawfiiq warku waa idin culimmada qaarkoodna waxay kala qaadeen nijaasada kabta gaadhay inay qoyan tahay oo markaa biyo umbaa lagu dhaqi bay dheheen iyo inay ingegan tahay oo markaa carradaa lagu xoqi bay dheheen kala qaadkaasina daliil ma leh ama ha qoyanaato ama ha ingegnaatee caradaad daahirinaysu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu aleyh wacan abi saciidin alkhudri radi allahu canh ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalam qaala wuxuu yidhi idaa goortii ja'a uu yimaado axaduku midkiin almasjida masaajidka markuu yimaado falyaqlib ha rogrogo naclayhi labadiisa kabood ha rogrogo hoos iyo ha ka fiiriyo ah, inuu ku tukaduu raba macnaha intaadan salaadda ku gelin roogrog oo firfiiriyo dhinacyaha ka fiiri inay nijaaso wax ku yaallaan walyandur ha fiiriya fiihimaa labada kabood dhexdooda ha fiiri ha rogrogo dhinacyahana ha ka fiiri fa in ra'aa hadduu arko khabatan nijaaso hadduu arko falyamsaxhu ha tiro oo ha ku masaxo bilardi dhulka ha ku masaxo dhulka ha ku tirtiro uma kadibna liyusalli ha ku tukado fiihimaa dhexdooda ha ku tukado ah, haddiiba nijaasadii aad ku aragto dhulka intaad ku tirtirto ku masaxdo raadkeediina aad zuuliso salaada kuga labadaa kabood ku tuko waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuudda abu daawuud baa wariyey xadiidkani sabab buu leeyahay sababu wuruud buu leeyahay uu ku yimidoo sababtiisu wax abu saciid wuxuu leeyahay rasuulka sal alla lay isagoo saxaabadiisa tujinaya oo salaad ku jira id khalacan calayhi fawadacahumaa can yasaarihi salaaduu ku jiraa saxaabaduu tujinayaa kabihii intuu iska siibay salaadda dhexdeedii buu dhanka bidixdaa iska dhigay ayb markuu sidaa yeelay yay saxaabadiina arkeen nebigiioo kabihii bixiyey iyaguna kabahay qabaanoo ku tukanaya ayay alqaw nicaalahum ayaguna kabihii intay iska siibeen bay tuureen ila nebigay ku dayanaya sal lay slam ayagu ama cillada ha fahmaan ama yaysan fahmin soo nebigu kabihii intuu salaadda ku galay salaadda dhexeeda iskama saarinoo ma tuurin ayaguna waa ku daydeenoo waa tuureen kabihi bay iska saareen ayb falama qadaa rasuulu lahi sal lay slam salaatahu nebigu markuu salaadda ka baxay ayuu wuxuu yidhi maa xamalakum calaa ilqaa'ikum nicaalakum war maxaa idinku xambaaray kebihiinna aad tuurteen maxaad kabaa isaga saarteen maxaa dhiboo idinku dhacay markaasaa waxay yidhahdeen ra'aynaa alqayta nicaalaka fa alqaynaa nicaalana waxaan ku aragnay adoo kabahaagii tuuray oo iska meel iska dhigay annaguna saasaan isaga tuurnay adaan kugu racan ayib markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay slam ina jibriila aataanii faahbaranii ana fiiha qadaran jibriil baa ii yimid oo ii warramay inay kabahayga nijaasa ku taallo markaasaa wuxuu yidhi fa faidaa jaa axadukum almasjida falyaqlibna calayhi aniga jibriil baa ii sheegay kabahayga inay nijaasaysan yihiine oo saasaan isaga bixiye idinka yaa idiin sheegay kabihiinu inay wax qabaan saa isaga siteen markaasuu hadalkan yidhi nabigu sal ly slam midkiin markuu masaaj ka yimaado kabihiisa ha rogrogo ha fiiriyo hadduu nijaaso ku arko ha ku xoqo dhulka oo ha ku tirtiro kadibna ha ku tukado xadiisku marka sababtaasuu leeyahay waana xadiid sugan waay waxaa saxiixiyey eh, ibnu khusayma ibnu xibbaan xaakim dahabi baa ku waafaqay waxaa xoojiyey sanadkii sidoo kale eh, mxuu ahaa ibnu turkumani sheekh albaanina wuxuu ku saxiixiyey calaa sharti muslim xadiidkani marka waa sugan yahay isaga ayib wuxuu faa'iideyn baabka sheekhu uu baabeeyey oo ah kabaha nijaasadooda in carrada lagu daahiriyo sidaasuu xadiidku ku cad yahay culimmadaa aan soo sheegnayna way ku tageen sidaasaana sawaabo waxaa kaloo inoo faa'iideeyey oo masale kale ah in kabaha lagu tukan karo mas'aladaasina nin aan sunnada aqoonin unbaa hadal geliyey oo caadaraaca maxaa yeele fii saxiixi lbukhaari iyo keyrkii nas ku tahay xadiidu anas oo la weydiinayo rasuul alle anasow kabaha ma ku tukan jiray haa buu yidhi bal axaadiista ku soo aroortay kabaha ku tukashadooda axaadiis aad u fara badan waay axaadiis aad u fara badan waay ayib ninkii marka waxoogaa muxuu ahaayey kutub fiqiya uusan ku dhex arkin akhristay caadaduna intaa u dheer tahay iyo raaciddeedu sunnada nebiga inuu inkiroo la dagaalamo waa jahli waay jahl way maana masaladu masalo sugan waay culimmada wax ka doodayna ma jiro laazim ma ah. laazim maaha inaad kabaha ku tukato nebigu kabahana waa ku tukan jiray isagoon kaba qabinna waa tukan jiray oo qasab ma aha laakiin haddana maca daalika waa sunno sugan ninkii qaadinaya qaadanayana waa u bannaanta oo ku camal falay laakiin waa inay mawdiceedii iyo meesheedii tahay oo yna mafaasidii ka dhalanayninoo masaajidan hadda guglan ee muxuu ahaaye shamiitada la mariyey ee hawlaysan ee haddaad kabihii lasoo soo gashaba wasaqoobaysa ma ahayn masaajidkii nebigu sal lay slm marka waxa weeye mafaasiddaasi markay ka dhalanayso meel kale la raadso oon mafsado lahayn kuna tuko markay jaaniskeeda ay kuu baxda manaa dhimale baabu nadxi bawli lulaami idaa lam yacam ah, wuxuu baab u yahay nadxi bawlilghulaami wiilka kaadidiisa in biyo lagu firdhiyo lagu saydho idaa goortii lam yacam uusan waxba quudanin markuusan waxba cunin oo raashiin uusan quudanin oo caano keliya cabo ilmaha yarkee wiilka ah kaadidiisa marka la daahirinayo in uun biyo korka lagaga shubo intaa un in lagu daahiriyu baabuya can ummi qays binti mixsan annahaa iyadu atat way timid bibnin wiil bay la timid oo lahaa iyadoo u sugnaaday sagiirin oo yar lam ya'kul oon cunin adtacaama cuntada aan cunin oo cunto cunitaankeeda aan gaadhin oo hooyadii naaskeeda weli nooga ilaa rasuulilaahi bay ula timi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam rasuulkaay ula timi fa baala markaasuu kaajay wiilkii yaraa calaa thawbihi nebiga maradiisa korkeeduu ku kaajay nebigiibuu korkaga kaajay fa dacaa markaasuu nebigu u yeedhay bimaa'in biyuu u yeedhay war biyo ii keena fa nadaxahu markaasuu firdhiyey calayhi nadaxahu biyihiibuu firdhiyey calayhi kaadida korkeeduu ku firdhiyey walam yaqsilhu mana uusan dhaqin Ah, maradii meeshay kaalidu gaadhay intuu soo qabtay gacanta kuma dhaqinoo kuma jijabinin mana marmarinin ee biyo unbuu kor kaga subay mana dhaqin rawahu ljamacatu baa wariy riwaayada muslim waxay leedahay falam yazid calaa an nadaxa bilmaa kama siyaadinin nebigu inuu biyo un kor kaga firdhiyo kaga shubay intaas unbuu ku gaabsaday nebigu salawaatu rabbi waslamu caleyh lafdi kalood uu muslim wariyey wuxuu leeyahay farashahu rashiga iyo nadxigu waa isku macnuhu rashiga waa in biyaha korka lagaga saydho nadxigana waa firdhinta iyaduna waa isku macno waa isku macno dhowi mar buu laakiin nadxigu noqdaa bimacnaa algusl dhaqid buu markuu yimaadaa oo la dhaqayo macnaha ayb wacan caliyi bni abi aalibin radia allahu canhu xadiiskaasi marka wuxuu faa'iideeyey ilmaha yarka ahee weli naaska nuuganayo cunto cunayninee wiilka ah ee labka ah in kaadidiisa markii la daahirinayo biyo uun korka lagaga shubayo meeshay gaadhay ee aan dhaqitaan loo baahnayn wacan caliy bni abi aalibin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yihi bowlulghulaami wiilka yar wiilka kaadidiis alradiici ee nuugaya radiica waa ka la nuujinaya naaska nuugaya ayb ee aan dhaafin naaska nuugidiisa bowlulghulaami wiilka kaadidiisa alradiici ee naaska nuugaya yundaxu waa la firdhin biyaa lagu saydhi lagu firdhin wa bawluljaariyati gabadha yarta a ah, kaadideedana yuqsalu waa la dhaqi ah, wiilkii yaraa kaadidiisa biyo in lagu saydhoo lagu firdhiyaan ku filan daahirinteeda gabadhase waa la dhaqi qaala qataadatu wuxuu yidhi qataada waa qataadatu bnu dicaamata saduusi waa taabici ragga ruwaad ee xadiidka warinayu ka mid yahay saxaabi ma aha hadalkiisanana marfuuc ma aha laakiin waa waa ijtihaadkiisa wa qaala qataadatu wuxuu yidhi wahaadaa kani marka kaadida wiilka yarkaa biyo uu lagu saydhayo haadaa kani gabadhana kaadideeda la dhaqayo haadaa kani maa lam yacamaa waa haddaynan quudannin haddayna quud iyo raashiin cunin wa fa idaa tacimaa hadday raashiin cunaan oy naaskii intay dhaafaan raashin cunid galaan markaa oo gaadhaan usilaa waa la dhaqi jamiican dhammaantoodba gabadhana waa la dhaqi wiilkana waa la dhaqi ee markay kala gedisan yihiin ee gabadhana la dhaqi wiilkana muxuu ahaayey umbiyo lagu saydi waa markay ka yar yihiin xilliga cuntada oy naaska keliya markaa ay nuugaan waxaa wariye axmedu axmed baa wariyey wtirmidiyu iyo tirmidi wa wuxuu yidhi tirmidi xadiidun way xasanun oo xasana bacdu nusakna waxaa ku taalla oo tirmidiga ah inuu yidhi xasanun saxiix xadiidkan waxaa kaloo soo saaray abu daawuud ibnu maajah iyo hayrkood waxaa la isku khilaafay xadiidkan rafcigiisa iyo waqfigiisa ma marfuuca mise waa mawquuf waa laisku khilaafay ruwaadda waa isku khilaafay waxaa kaloo laisku khilaafay fii waslihi wa irsaalihi ma mursal ba mise waa musnad ayadana waa laisku khilaafay laakiin sida raajixa tafaasiisheeda hadda ma gelayne warkaa inugu dheeraane laakiin sida raajixa xadiidku inuu mawsuul yahay oo musnad yahay baa saxiixa labadaba oo xadiisku waa sugan yahay macnaha waxaa rajaxay xadiidka sixadiisa alimaam اlbukhaari daara quطni waxaa saxiixiyey calaa sharطihimaa xaakim dahabi baa ku waafaqay ibnu khusayma iyo ibni xibbaan iyo ibni xajar baa saxiixiyey sanadkiisa sheekh albaani baa sidoo kale calaa shari muslim ku saxiixiyey xadiidka cali bn abi aalib waa xadiis sugan marka xadiidkaasi faa'iiduu leeyahay aan axaadiista kala wadanin maxay tahay wuxuu qaydayaa iطlaaqa ku soo aroortay axaadiista kale oo axaadiista kale waxaa ku imaanaya ghulaam dakar alsagiir baa ku imaanaysa yacni dakar waa nin oo dhan lab oo dhan waayo sagiirna waa markuu yar yahay oo waxaa soo gelaya yari uusan weli waxba cunin iyo yari uu wax cunay hulaamna sidoo kale ilaa intuusan dhan dhanqulaan baa la dhihi karaa xataa isagoo qaan qaangaahi qaar baa ku ilaaqaya meeshaasi marka alfaaddaasoo dhan ma qaydna laakiin lafdiga xadiiskan waxaa ku soo arooray intaas idlaaqaadkaasoo dhan lafdi qaydayo alradiic saas way macanaa wuxuu qayday oo inoo caddeeyey wiilka kaadidiisa biyaha lagu firdhinayo waa midka naaska nuugaya hadduu naas nuugmada dhaafo waxa weeyaan markaasi nin weyn waayo markaa kaadidiisa waxaa loola mucaamalooni sidii nin weyn kaadidii waa la iska dhaqi markaa qaydkaasi alradiic ku soo aroorayna xadiidka cali radi allahu canhu ayaa ayuu ku yimido ictibaartiisu waa lagaa maarmaan waana u tegi doonaa markay culimmadu isku khilaafayaan masalada sheegiddeeda khilaafkooda markaan ka hadlayno ayaa macnaha ay yani macnaheeda aan muujin doonaa wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi utiya waa loo keenay rasuululahi sal lay waslam bisabiyin wiil yar ilmo yar baa loo keenay bisabiyin wiil yar baa loo keenay sabiyin yuxannikuhu xaal uu u dhamxanag marinayo taxniigga waxaa la yidhaahdaa timir iyo wax macaan ayaa la ruugayaa markaasaa ilmaha yarkaa markuu dhasho ayaa dhamxanagga loo marinaya dhamxanagga dhamxanag waxa weeyaan afka xanaga u marin jiray markuu dhasho way macna damxanagaa marintiisa ilmaha loo marinayo culimmadu hadda way ku kala aragti baddelan yihiinoo qaar waxay leeyihiin muhimmaddu waxay ahayd nebiga candhuuftiisa in ilmuhu barakaysto macnaha haddii lagu fasirana waxay noqonaysaa nebigay ku ekayd soo ma qaarna waxay leeyihiin war ma ahee dhamxanag marinta waxyaalaha macaan ilmuhu markuu dhasho dhamxanaga loo mariyo nebiga kuma ekayne macnuhu waxa weeye macaankan ilmaha afkiisa iyo dhuuntiisa ku bilaabanaya bay xikmaddu ku jirtaa sidaa markii la yidhaahdana waxay noqonaysaa nebiga kuma ekayne ilaa iyo hadda sunno jirta labada rayba marka waa jira bisabiyin baa loo keenay nebiga sal lay sl loola yimid yuxanikuhu isagoo dhamxanib u marinaya waxyaalaha macmacaan fabaala markaasuu kaajay wiilkii yaraa calayhi nebiga korkiisa faatbacahu markaasuu raaciyey nebigu almaaa biihi buu raaciyey kaadidii wuxuu raaciyey almaa bih ra waxaa wariyey albuhaariyu bukhaari baa wariyey wakadalika waxaa wariyey axmadu axmed baa wariyey wabnu maaja wazaada waxay siyaadiyeen axmed iyo ibnu maaja walam yaqsilhu mana uusan dhaqin ah, riwaayadooda waxay ku dareen faatbacahu lmaaa biyihii buu kaadidii raaciyey walam yaqsilhu mana uusan dhaqin waa ziyaada marka yani taakiidoo adkaynaysa mana ayib xadiikaasina wuxuu inoo siyaadiyey macnihii axaadiistii hore ay sheegaysay ayuu isaguna siyaadiyey walimuslim waxaa u sugnaaday kaana wuxuu ahaa kaana waxa ahaa yu'taa mid kaana nebigu wuxuu ahaa yu'taa mid loola yimaado bisibyaani carruurta yararkaa loola imaan jiray fayubariku markaasuu barakayn jiray calayhim korkooda yacni wuu u ducayn jiray wa yubarik kaana yadcuu lahum bilbaraka ha ilaahay inuu barakeeyu ugu ducayn jiray ama yamsaxu calayhim korkooduu masixi jiray oo barakaynta saasaa laga wada fa yubariku calayhim markaasuu barkayn jira wayuxannikuhum dhamxanagana wuxuu u marin jiray waxyaala macmacaan fa utiya waxaa loo keenay nebiga bisabiyin wiil yar baa loo keenay fa bala wiilkii yaraa waa kaajay calayhi nebigu korkiisuu ku kaajay fadacaa nebigu wuxuu u yeedhay bimaa'in biyuu u yeedhay fa atbacahu biyihii wuxuu raacsiiyey bawlahu kaadidiisii buu raacsiiyo ka dabageeyey walam yaqsilhu mana uusan dhaqin nebigu salawatu rabbi waslamu calayh wacan abi samxi waxaa laga warinaya khaadim nabiy nabiga khaadimkiisa ahaa sal allahu alayh waali wasalam abu samxi mawla rasul lah sl slam khaadimkiisiina waa ahaa ayb qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi waaalih wasalam yuqsalu waa la dhaqi min bowli ljaariyati gabadha yarkaadideeda waa la dhaqi wa yurashu biyo unbaa lagu saydhi oo lagu firdhin min bowli lghulaami wiilka kaadidiisa waaa wariyey amed amed rawa waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey wاnasaa'iyu wabnu maaja wakadalika waxaa wariyey ibnu khusayma daara quطni waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay ibnu khusaymina waa saxiixiyey iyo sheekh albani alimaam albukhaarina wuxuu yidhi xadiiun xasan waa xadiis sugan marka alradiic waxaa la yidhaahdaa da'da nuugmada inuu ku jiro laakiin halkan waxaa laga wadaa xataa isagoo da'dii nuugmada ku jiro hadduu cunto bilaabo radiic ma aha maqsuudka hadda halkan laga wado Ah, waxaa laga wadaa intuusan weli cunin muhiimaddu waa cunidda qaar baa iyagoo bil jiraba cuntada lagu bilaabaa soo ma hadduuba cunto cuno radiic waa ka baxay baabkan hadda aan ka hadlayno man ayb can ummi kurzin alkhusaaciyata waxaa laga warin qaalad inay tidhi utiya nabiyu nebiga waxaa loo keenay sal lay slam oo loola yimid bighulaamin wiil fa baala wiilkii waa kaajay calayhi nebiga korkiisa fa amara nebigu waa amray bihi isaga yani ah, amara waa amray bihi isaga yani kaayadii in wax lagu shuba waay fa nudixa markaasaa lagu firdhiyo lagu saydhay biyo wa utiya waxaa loo keenay bijaariyatin gabadh yar fa baalat markaasay kaadidee calayhi nebiga korkiisa fa amara wuu amray bihi isaga fausila waa la dhaqay bihi ay biuslihi buu dhaqay markaasuu fausila waa la dhaqay rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey sanadkiisa inqiaac baa ku jira ciladuna waxa weeyaan camr bnu shacayb ayaa wuxuu ka warinaya ummu kurzin lam yasmac minha kamuusan maqal inqiطaaca sanadka ku jira laakiin xadiidku waa haabit ayb waa kan isagoo kale can ummi kurzin ana nabiya nebigu sal alay wasalam ah, ummu kurzin alkacbiya waxay ka mid ahayd muxuu ahay maalintii xudaybiya islaamtay baa la yidhahda ayb saxaabiyadda ana nabiya nebigu sala allahu alayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu idhi bowlululaami wiilka kaadidiisa yundaxu waa la firdhinoo kaadibaa biyaa lagu saydhi baan dhihi lahaa wa bowluljaariyati gabadha yartaa kaadideedana yuqsalu waa la dhaqi rawah waxaa wariyay ibnu maajah baa wariyey inqiaacii baa ku jira laakiin xadiidku saxiixun bimaa qablahu waay soo ma axaadiistaa kalea kutusaysa macnihiisa oo macnihiisu waa saxiix lakiin sanadkiisu waa daciif wa can ummi lfadli waxaa laga warinayaa lubaabata binti alxaaria waxaa qabi jiray alcabaas ibnu cabdilmualib nabiga adeerkii baa qabi jiray lubaaba can ummi lfadli lubaabata bint alxaaris ahayd qaalad waxay tidhi baala wuu kaajay alxusayn ibnu caliyin nabiga sal lay waslam wiilkii awga u ahaayey xusayn ibnu cali ayaa kaajay fii xijri nabiyi nabiga dhabtiisuu ku kaajay sala allahu alayhi waaalihi wasalam faqultu markaasaa waxaanidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayu actinii isii hawbaka maradaada waa maradii wiilku ku kaajay walbas xidho hawban maro oo hayrahu isaga aan ahayn xataa aqsilahu ilaa aan dhaqo ama si aan u dhaqo yani maradan iska bixiyo tan xidho tan wiilkuu kaajay isii aan dhaqe baan ihi jir fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam innamaa yundaxu waa uun la firdhiyaa oo waa lagu saydhaa min bawli dakari labka kaadidiisa darteed ah, labka kaadidiisa darteed hadday nijaasadu tahay biyon baa lagu saydhaa wa yuqsalu waa la dhaqaa min bawli lunhaa midda dhadiga kaadideedana waa la dhaqaa ayb waxaa wariyay axmedu axmed baa wariyay wa abu daawudo wabnu maajah ah, sanadkiisu waa xasan saxiixa buu leeyay sheekh albani waxaa saxiixay xadiidka ibnu khusayma xaakim dahabi baa ku waafaqay waana xadiis sugan way xadiidka axaadiistaasoo dhan macnay wada faa'idaysay macnahay faa'idaysayna wuxuu yahay carruurta yaryarkeen gaadhin xilligii cuntada oon cunto cunin oo naaskii hooyo uun weli nuugaya in la kala qaadayo kaadidooda marka la daahirinayo wiilka iyo gabadha in la kala qaadayo oo wiilkana lagu kaaftoomayo uun in lagu saydho gabadhana kaadideeda si fiican loo dhaqayo sidaasay axaadiistu ku tustay waana madhabu aa'ifa min alculamaa saxaabada iyo taabiciinta iyo rag badan baa qabay culimadii qabtay waxaa ka mid a ah axaadiistani sida ay ku tusayso alimaamu zuhri awsaaci axmed ibnu xambal isxaaq daahiriyada xataa shaaficiyada ladal mashhuur cindahum sida caanka ku ah madhabkooda khilaaf baa ku jiray iyaguna saasay qabeen ayib sidaasina waa sida raajixa waa sida xooga badan in la kala qaadayo axaadiistaana saa faa'iidaysa culimmada qaar ka mid a waxay yidhahdeen maya ee wiil iyo gabadh wuxuu dooniba ha noqdee biyo uun ha lagu saydhoo dhaqitaanka labadaba ha laga daayo oo xaggeed ka qaadateen axaadiis daciifay daliishadeen ayib ama dilaalo daciif kolba kaa tidhahda qaarna waxay yidhahdeen sida xanafiyada iyo maalikiyada labadaba ha la dhaqo oo xaggeed ka qaadateen axaadiista kaadida ha la dhaqalee caamkaa baan daliishanay bay dheh ah, iyagana waxaa la leeyahay idaa tacaarada alcaamu waalkhaasu he falkhaasu yuqadam cala alcaam soo ma meeshuu ku soo arooray isagaa ku xoog badan isagaa la hormarinaya saas daraaddeed sida raajixa ah waa madhabka kala qaadaya way macanaha in la kala qaadoo saa loo kala qaado garanayo axaadiista ku soo aroortay laakiin su-aasha isweydiinta waxay tahay cilladu maxay tahay maxaa keenay laba ilmood oo midna lab yahay midna dhadiga isku da'yahay isku wakhti ah in midna hal la dhaqan la yidhaahdo midna biyo uun ha lagu shuba in la yidhaahdo jawaabta saxdii waxay noqon kartaa ilaahay xukumkiisa waa xukumka ilaahayna lama weydiiyo maxaad saa u yeeshay soo ma ilaan rasuulka xukumkiisu waa xukum alle sooma cillada intaa ka baxsanee culimmadu ay sheegaan waa wuxuun ay iyagu is yidhaahdeenoo fahmeen mooye wax nasa ma leh xikmadda loo kala qaaday wax nasoo ku soo arooray ma jiro laakiin culimmada qaarba waxbay sheegaan qaar waxay leeyihiin eh, waxaa loo kala qaaday eh, muxuu ahay lirafci alxaraj wataysir taysiir walirafci alxaraj masaladan fududayn baa loogu talagalayo iyo cidhiidhiga in ummadda laga qaado caado waxaa ahaan jirtay wiilkana in la qaado oo dhabta la saaro oo dee markaa tabacan wuu kaaji dadku ku kaaji waxaa badanaysa inuu dadku ku kaajo marka in fududayn baa loola qastay gabadhase lama qaadaba oo muxuu ahaaye cid qaadqaadoo kor u qaadqaada ma jirto warkaasi wadaad baa yidhi warkaas wadaad baa yidhi la noqotay qaar waxay yidhaahdeen gabadhu cillada sababta loo kala qaaday waxa weeye gabadhu markay qaangaadhayso nijaasay ku qaangaadhaa wiilkuna markuu qaangaadhahayo shay daahiruu ku qaangaadhaa oo xaggeed ka keenteen baa wiilku mani buu ku qaangaadhaa bay dheh maniduna waa daahir gabadhuna caado dhiig bay ku qaangaadhaa dhiigkuna waa nijaaso saas daraaddeed baa loo kala qaada bay dheh warnimayow dad qaangaadhayoo midna mani ka timid midna dhiig ka yimid maan laga hadlaynina carruur yaryar baa laga hadlaya ayaduna waa war wadaad yidhi waa alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah waxaa keenay ibnu maaja ibnu maaja baa keenay sunankiisa ku keenay abulyamaan ilmisri ninka la yidhahda baa wuxuu leeyahay shaafici baan weydiiyey oon ku idhi buu idhi mas'aladan maxaa loo kala qaaday yurashu min bawli lghulaam wa yuqsalu min bawli ljaariya maxaa loo kala qaaday ma imam shaafici baan weydiiyey buu markaasaa wuxuu yidhi imaamu shaafici lianna bawla alghulaami min almaai wاlطiin wa bawlu ljaariyati min allaxmi waاddam Ah, waxaa loo kala qaaday lianna wiilka yar kaadidiisu dhiig iyo waxaan u jeedaa waxay asalkeeda ka timid biyo iyo dhoobo gabadha yartana kaadideedu waxay ka timid hilib iyo dhiig ma fahamtay buu yidhi buui ma fahmin baan idhi buui ah, maada fahmin ma fahmin waan kuusii caddayn bu yidhi uu sharxay marka wuxuu yidhi in allaha lama khalaqa aadama khuliqat xawaa'u min dilcihi alqasiir ilaahay markuu aadam abuuray xaawo wuxuu ka abuuray feedhiisa gaaban aadam feedhiisa gaaban marka dumarka xaggee laga abuuray feedh baa laga abuuray feedhna maxay ka soo jeedaa dhiig iyo ya iyo hilib xaawo oo dumar asal u ah dhiig iyo hilib rag ayaa laga abuuroo aadam ka yimid halkaasay haweenku marka dhiig iyo waxay ka soo jeedaan buu yidhi iyo hilib amaa raggu asal waxaa u ah aadamo aadamna xaggee laga abuura dhoobo iyo biyo ma fahamtay buu yidhi buui haddaan fahmay baa yidhi allah kugu anfacu yidhi hadalka imaamu shaafici caleyh raxmatullah isaguna waa faham soo ma adiga waa cilla mustanbata xikmad ay culimmadu isku dayayaan bal inay soo saaraan oo la soo baxaan wa laakiin waxaasoo dhan warka wuxuu kaaga eg yahay wax ku soo arooroo nasa ma jiro xataa wax tilmaamaya lama hayo laakiin waa uun ijtihaadaad culimo waay intaa uun kaga gaabso waxaad ka raacdaa uun warka murtidiisa xadiisku hala kala qaaduu yidhi intaasaan nagu filan wabilahi towfiiq baabu ruksati ruksadii buu baab yahay fii bawli maa shay kaadidiis laysu ruqseeyo yuukalu la cunayo laxmuhu hilibkiisa waxyaalaha hilibkooda la cuno xayawaanaadka hilibkooda la cuno way bannaan tahay in hilibkooda la cuni karo kuwaasi kaadidooda ruqsayn laysu ruqseeyey iyo ogolaansho laysu ogolaaday buu baabuye maxaa laysu ogolaaday in la isticmaalo saas macnaha taa wuxuu ka dhalinayaa rukhsaynta hadda kuma jirno baabulxalaal walxaraam kuma jirno laakiin wuxuu ka wadaa haddiiba la ruqseeyey isticmaalkeeda iyo cabiddeeda waxaa ka dhalanaya inay daahir tahay saas man inay daahir tahay baa ka dhalanaysa laakiin xadiisku hadda wuxuu nas ku yahay ruqsada amaa dahaarada wuxuu leeyahay way ka laazimaysaa saasuu ka wada macnaa baabu ruqsati idankiibuu baab u yahay laysuu idmay fii bowli maa yu'kalu laxmuhu waxyaalaha xayawaanaadka hilibkooda la cuno ee kaadidooda laysu idmay can anas ibni malikin ana rahatan koox oo min cuklin ah qabiilada cuklin ah aw amase curaynata ama qabiilada curayna ah yani waxa weeye qabiiladaasi cuklin waa qabiilo reer taym reer taym oo reer muxuu ahayey gooni ahaan waxay dhihi jireen lagu xaman jiray caqliyari ayay ahayd aw curaynata iyaguna waxa weye waa qabiil bajiilo ka tirsan way macnaha jayla qabiil kaleeto macnaha qatafaan iyo halkaa ka soo jeeda ayay qaar ku sheegeen qaarnaba jiilay leeyahay awdaasi cuklin aw curayna sida xaafidku aan u malaynayo fatxiga inuu rajaxayo awdaasi shaki bay u muuqataa laakiin waxa weeyaan waxaa soo aroortay inay labadaba ka koobnaayeen min cuklin wa curayna labada reerba way ka koobnaayeen faqadimuu qoladaasoo nimankaasoo anna rahatan koox oo min cuklin aw curaynata labadaa reer ka dhashay ayaa qadimuu soo galay magaalada madiine yimaadeenoo nabiga ugu yimaadeen sal lay slm fajtawow markaasay ku daltabyoodeen almadiinata madiinay ku daltabyoodeen ijtiwaaga waxaa la yidhaahdaa in aad magaalada la qabsan weydo oo aad kahato joogiddeeda xataa adoo barwaaqo ku haysta markaad hawadeedii nolosheediiyo ku xaruunsato ayaa la yidhahdaa ayib joogiddeeda markaad ku dhibaatooto oo xanuun kugu qabsado ood hawadeedii iyo aad yani waxa weye dabeecaddeedii aad dhibsato ayaa la yidhahdaa ijtiwaag saas way macanaha yani daltabiyo ama muxuu ahay cudurgaltiyeedna waa la dhahaa meesha markaad galti ku tahood ku cusubta cudurka kugu dhacee kugu qabsadaa cudurgaltiyeed baa la yidhahdaa saas way macanaa ijtawow marka way ku daltabiyoodeen almadiinata magaalada madiina markay yimaadeen fa amara markaasuu amray lahum iyaga rasuululahi wuxuu amray sal lla lay wasalam biliqaaxin buu u amray hala irmaan ah liqaaxu waa jamcu liqxa liqxadana waxaa la yidhahdaa neefka irmaan baa la dhaha hala irmaan ou nebigu u amray sal lla alay waslam inay aadaan wa amarahum wuxuu amray an yakhrujuu inay baxaan halaha irmaankaa <clears throat> inay sake ahaayeenoo sake ka soo jeedeenna riwaaya ku timi lafdi baa ku yimi inuu nebigu lahaana lafdi baa ku yimi inay isku jireen baa laga dhigay marka wa amarahum nebigu wuxuu amray sal alay waslam an yakhrujuu inay baxaan oo fa yashrabuu ay cabbaan min abwaalihaa kaadiyadeeda wa albaanihaa iyo caanaheeda geelaas irmaankaa kaadidiisa iyo caanihiisa ka soo caba buuri kac muttafaqun calayhi ijtawow ijtawowhaa waxaa laga wadaa istawkhamuuhaa ah, istawkhamuuhaa way ku jiradeen waay manaa labada kelima isku macnoo bimacnaa way la qabsan waayeenoo way ku jiradeen marka maqsuudka unbaa xadiidka hadda laga soo qabsaday laakiin dhammaystirkiisu wuxuu ahaa nimankii intay tageen oy geelii u tageen irmaanka ahaa oy caanihiisi iyo kaayadiisa cabbeen yay ku caafimaadeen markay caafimaadeen oo ladnaadeen buu shayddaan u sheekeeyey wuxuu ugu sheekeeyey geelan dhaca ah. markaasay ninkii geela la joogayna dileen geeliina way qadeenoo way dhaceen nebigaa qayladu soo gaadho layihi geeli waa la dhacay meeshii baa laga gurmadayoo nimankii meel dhaxal lagu gaadhay geelina waa laga soo riday iyagiina waa la soo qaqabtay markaasuu nebigu sal lla alay wasalam amray in si adag loo ciqaabo oo muxuu ahaayey xarada dhul dhagax shiilahoo adag ayaa la geeyey qoraxdaa loo dhigay indhahana mishalkiijir dabaysan baa indhaha laga geliyay siday ku sameeyeen ninkii geel jirkaa geela la joogay bay sidaa ugula dhaqmeen meeshaasay marka u baaba'een diintana way ka baxeen oo way ridoobeen intaa keliya ma ahayne islaamnimadana way ka noqdeen ayib xadiidkaasi marka wuxuu faa'iidaynayaa inuu nebigu sal lla lay u idmay dadka inay kaadida geela cabbaan maqsuudku waa intaa waqad habata waxaa sugnaaday canhu nebiga waxaa ka sugnaaday annahu isagu qaala inuu yidhi salluu tukada fii maraabidi alghanam adhiga sabadiisa ku tukada xeradiisa maraabidka meeshuu fadhiisto meeshuu baryo meelahaasaa la yidhahda rajahu waxaa wariyey qad abata canhu anahu qaala xadiikaasi waxaa soo saaray muslim muslim baa fii saxiixi ku wariyey iyo kayrkiiba inuu nebigu uri sl lay waslam adhiga xeradiisa ku tukada laakiin geela macaadintiisa iyo meeluhuu sabtiyo xeradiisa ha ku tukanina cillada geela loo diiday macnaheed waxa weeye geelu siduu nebigu ku tilmaamay xadiiska abu daawuud iyo waa haydaan haydaan baa laga abuuray waa dhib badan yahy manaa isagiiyo yani waxa weeye geel jirkiisuba waa waa dhib badan yahay laakiin adhigu iyo dadkiisa iyo nebigu waa ammaanay sal lay slam yani dhib inuu dhibaa laga baqin lakiin maaha nijaase maha waxaa laga faa'idaysan xadiiskan keenay nebiga xadiiska horena kuwii jiranaa kaayida geela cabba buu yidhi ummadda dhanna wuxuu amray adhiga meesha xeradiisa ee saaladiisu taalla iyo meeshuu sabtaba inaad ku tukada buu nebigu amray salawatu rabbi waslamu caleyh ka hore waxaa laga faa'iidaysan kaayida geelu inaysan nijaaso ahayn kan dambana waxaa laga faa'iidaysan saalada adhigu inaysan nijaaso ahayn maqsuudkii waa ka marka sheekhaaba shax qaabka loo deliishanayo wuxuu yidhi sheekhu marka faidaa uطliqa haddii la iطlaaqo oo la sii daayo alidna idanka haddii la sii daayo oon waxba lagu xidhin fii dalika arrinkaa dhexdiisa la idmay haddii shaaricu sii daayo oo uusan waxba ku qaydin waxbana ku xidhin kaadidii soo caba xeradii adhiga ku tukada saas usii daaya walam yashtarid mana uuna shariyaynin xaa'ilan shay teeda ah oo yaqii ilaaliya min alabwaali kaadida kaadiyaalka dadka ka ilaaliya shaaricuna shardi ma dhigin dadka xoolodhaqatada ah ee geela la jooga ee adhiga la jooga lo'da la jooga shardi ma dhigin iska ilaaliya oo markaad la joogtaan iyo markaad dhaqanaysaan shay kaadidiisa idinka ilaaliya samaysta ma dhigin shardigaa ma dhigin walam yashtarid mana shardiyaynin shaaricu xaa'ilan sheedtayda shay teeda ah oo kaa teedo oo kaa celiya kaasoo yaqii ilaaliya min alabwaali kaadiyaasha dadka ka ilaaliya khaasatan geel jira geel jira geel la raaca oo jirkiisa iyo maradiisa kaadi geel ka ilaalin kara maba jiraba saas ma ilaan geelii waa daba socotaa habeediisiina waxay meel walbay taalaayoo meeshuu marayo dhan habeediisu lagaha kaga taalay ayuu macnaha ku reebaya adigina geeljiraato waa daba socotaa habeediisa isaga ilaalin marka ma wareegaysanu maba dhici kartaba saas mana ayb wa alaqa wuxuu idmay buu yihi shaaricu alidna wa alaqa wuxuu ilaaqay oo sii daayay alidna idnid uu idmay oo fasaxay fi shurbi cabitaan liqawmin dad buu u idmay qowmkaasoo xadiii cahdin zamankoodu ku dhow yahay bilislaami islaamnimo ku dhow yahay dad islaamnimadoodu ay dhowdahay oo mar dhow soo islaamay ayuu nebigu u ilaaqay oo yidhi kaayida geela kac soo caba ayb jaahiliina dadkaasoo weliba jaahiliin ka ah biaxkaamihi axkaamta sharcigana jaahil ka ah maba garanayaan maalin dhow bay soo islama ma kala yaqaanaan cab baa la yidhi ayb wax intaa loogu darayna ma jiro wax laga xidhay ma jiro saasaa loogu sidaaya cab baa walam ya'murhum mu uusan amrin biqasli afwaahihim afafka inay dhaqdaan oo markay cabbaan afka iska dhaqaanna muusan amrin wamaa yusiibuhum inay iska dhaqaanna muusan amrin waxyaalaha asiibaya minhaa kaadida xaggeeda ka asiibaya abwaasha xaggeeda waxyaalaha ka soo gaadhaya ee jidhkooda gaadhaya maryahoodana inay iska dhaqaanna muusan amrin liajli salaatin inay u dhaqaan salaad darteed waayriha iyo salaad eyrka walaa hayriha iyo salaad hayrkii toona yani waxa weye dadkan waa dad tukanaya muslimiin ah salaadda markaad tukanaysaa iska dhaqa lama dhihin salaadda qayrkeedna inay isaga dhaqaan lama amri afka dhaqa maryaha ka dhaqa iska ilaaliya midna ma iman maca ictiyaadihim weliba caadaysigooda lala qabo shurbahaa ay caadaysteen weliba markaad ku darto dadkani waxaa caado u ahayd kaadida geela inay cabbaan jaahiliyadii waa laisku daawayn jiray soo maa oo dadka canuunyada caloosha qaba iyo caadi baa loogu daaweyn jiray ayagoo jaahiliyadii isku daawayn jira oo isticmaali jira nebiguna uu idmo isku daaweeya yidhi wax intaa ka badanna ayna soo aroorin dadka saa loo fasaxayna ay dad diintaba ku cusub yihiin oo axkaam badan aan garanayninoo jahli ku sugan dalla wuxuu ku tusay buuhi dalika arrinkaas wuxuu ku tusayaa calaa madhabi alqaa'iliina culimmada tidhi madhabkooda biahaarati inay daahir tahay culimmada tidhi madhabkooda intaasoo dhan ku tusaysa waa qaabka xadiiska loo daliishaday istidlaalka wejiga iyo qaabka loo daliishaday wa sida uu sheekhu sharxay weeyo hadday kaadidani nijaaso tahay nebigu wuxuu dhihi lahaa iska dhaqa iska ilaaliya geel jirihii buu fari lahaa xoolo dhaqatadii buu u sheegi lahaa lama hayo waxaa sii xoojiyey xadiidkii hadda aan soo marnay oo xerada adhigana ku tukada saaladiisu hadday nijaaso tahay ayadana iska ilaaliya la dhal ku tukada lama dheh ilan sharti wey meesha lagu tukanayna daahir tahay sooma intaasoo dhan baa loo deliishaday waxyaalaha hilibkooda la cuno inay daahir yihiin laba waa nas buu xadiidku ku yahayo geela iyo adhiga lo'dana waa looga qiyaas qaatay xayawaanaadka kale hilibkooda la cunona waa looga qiyaas qaatay sidaasay marka leeyihin yaa qaba madhabka isaga ah waxaa qaba culimo fara badan waxaa ka mid ah imaam usaaci zuhri alimaamu maalik axmed ibnu xambal zufar shaaficiyada a'immadooda ragga muxadisiinta khaasatan ibnu khusayma iyo ibnulmundir iyo ibnu xibbaan iyo isbakhri iyo ninka leha ruuyaani waa a'immadii shaaficiyada weliba raggoodii muxadisiinta ahaa ayaa u badan weliba asxaab alwujuuh ayib sidaasay markaa daliilu yahay xadiidku xadiidku saasuu daliilu yahay loo daliishanaya waana sida raajixa ah. sida xoogga badan daliil ahaan masaladu waa masale khilaafiyaah culamada qaar baa diidan imaam shaafici iyo waa nijaasay leeyihin laakiin sida daliil ahaan marka layhahdo raajixa ah waxyaalaha la dhaqdo ee hilibkooda la cuno kaadidooda iyo saaladooduba waa daahir wax nijaasa nimadkeeda wax daliiloo loo hayana ma jiro waxaa xoojinaya madhabka isaga qaacidada laysla ogol yahay ee dhahaysa alaslu fi alashyaa aldahaara waxyaalaha ilaahay uu addoommada dhul korkiisa dhigay asal waxaa u inay daahir yihiin wixii daliil loo hela mooye daliilla looma hayo ayib daliila looma hayo eh, waxay daliishadeen culimmada tidhi waa nijaaso axaadiista ku soo aroortay kaadida ibni aadamka ee qaar ka mid ah haddaan soo marnay waxaa loogu jawaabay war kaadi bini aadamna waa baab kaadi xayawaanna waa baab haddaad isaga qiyaas qaadateenna waa qiyaas maca eh, qiyaas fasid اlictibaar waay lanna fii muqaabili nas waay soo ma nas baa meesha yaalla waxaa kalooy qaarkood ku jawaabeen oo yidhaahdeen kaadida geela waxaa loogu fasaxay nimankan xanuunsanaa daaway ahayd soo ma daawana dee ruux hadduu jiran yahay addaruuratu tubiixu lmaxduuraat saas daraaddeed daliil idinma aha bay dheh waxaa loogu jawaabay oo jawaabta saxdaa ay tahay xadiidka fii saxiix muslim iyo keyrkii ku sugan baa nebigu wuxu uhi sal lay waslam ina allaha lam yajcal shifaa'akum fii ma xarama calaykum wax ilaahay idinka xarimay daawaba idinma gelinin ma fahamte haddaad ku wareegaysan lahayd meelaha wadaadada qaarkood say ugu wareegaysteen war mayay daawaa loola jeeday hadda wax xaaraana ilaahay daawoba idiinma gelin seebuu wax xaaraan ah oon daawo ku jirin nebigu uu daawo ugu faraya ma dhici karto way marka waa inay daahir yihiin way manaa sidaasaa la leeyahy xadiistaas macnahaasi ayaa marka xoog badan khilaafan liabi xaniifa walimaam shaafici oo ku tegay inay nijaaso tahay waxaa xoog badan inay daahir tahay xataa haddii nijaaso weeye la yidhaahdo si laysaga ilaalinayo ma fududa mimaa camad bihi lbalwaa bay noqono dadka xoolo jirta iskama ilaalin karaan caanihii baad maalaysaa hashii baad maalan muxuuaha dhiilka hoostiisa ku jira ama muxuu ahaaye ama neefkii lo-da ahaa ama neefkii adhiga ahaa weelkii oo lagu hayoo la lisahay yuuba kaadi ku sii daynba ama saaluuba dhoto ku siinba maladaadiyaa la dhihi waa kadeed marka layskama ilaalin karo waxaana laga yaabaa sababta ilaahay u ruqseeyeyba ee u ogolaadayba inay tahay xarajka iyo dhibka ka dhalanaya hadii la yidhahdo waa nijaaso saas man marka mas'aladani haddii la yidhaahdo sidaa shaaficiyadu ay qabaan ha lagu wado xaraj aad u badan iyo diiq iyo cidhiidhi baa ka dhalanaya sidaas daraaddeed masaladu daliil ahaanna sidanay u rajaxan tahay taysiirka iyo rafculxarajkuna sidaasuu ku jira hada bilahi towfiiq wsali llahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi wslm